بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك قال مالك حوري الأمر أمرك عندنا أنك أكتيد حضان الهيم مدينة النهي وأنه الشأنق وحويا ليس على سيد العبد أدونك سيد كيس واجبكما أن يكاتبه إنه كتابيه إذا سأله أدونك مرق ويديست ذلك أرنكاس ولم أسمع ما نمقل أن أحدا قف من الأئمة أئمة كمذا وأكره قصب الرجل ننكر على أن يكاتب إنه inuu kitaabeeyo cabdahu adoonkiisa inuu kitaabeeyo waqad samictu waan maqlay bacda ahlilcilmi ahlucilmiga barhkood baa maqlay idaa su-ila can daalika arrinkaa markii la weydiiyo faqiila lahu lagu yidhaaho ina allaha tabaaraka wa tacaala yaquulu wuxuu leeyahay fakaatibuuhum kitaabeeya in calimtum haddaad ku ogaatiin fiihim dhexdooda khayran khayr yatlu wuxuu akhriyi jiray qofka la weydiiyey ahlucilmigii haatayna alaayateyn labadan aayadood وإذا حللتم فاصطادوا مرقى الحلال دين الصلاة إيا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا والصلاة مرقى لقو تفافا للك وكليعا فانتشروا في الأرض للك كفافا وابتغوا الغاسدا من فضل الله إلهي فضل يسى تبارك وتعالى يعني أبو يا شيخ رحمه الله تعالى ما شاء يذا يعني هذه أدونك ويديس السيدك waajib kuma aha inuu kitaabeeyo arrinta ayadaa sababkuna wuxuu yahay markaas waxaa weeya qof ahlucilmiga kamida ah horta kamaana maqal ahlu cilmiga laftooda haddii arrinta la weydiiyo la yidhaaho dee fakaatibuuhum baa layidhi kitaabeeya fakaatibuuhumna waa amar amarkuna waajib buu keenaaye markaas waxaa weeyaan wujuubkaas ha lagu daayo markii la yidhaaho labada qaayadood buu akhrii jiray oo labadan ee ah فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فانتشروا وأمر هل يقتضي الوجوب واجب مكانيا ومساكم إلا قد دهير مرقى مواجب مايا تنوى سلاس وكالو دهي مرقى وبتنبل متحي وإذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا وأمر لكن أمر قاسي هل يقتضي الوجوب واجب مكان سنيا لا لو كان سنيا وأمر الإباحة وهذا هو كنوى أمر الإباحة horta waa sidaa uu sheegay oo inuu kitaabeeyo waajib kuma aha waa mubaax laakiin hadduu addoonku weydiisto waa u sunna inuu kitaabeeyo sida alimaamu dardiir uu ku sheegay fii sharxi lkabiir uu ku sheegay masalada iyadaa waxay yidhahee markaasu imaamu bukhaarina fii saxiixii tacliiq buu soo saaray afar mucallaqa rawx baa wuxuu ka wariyay ibnu jurayj ibnu jurayj baa wuxuu yidhi qultu licadaa baan ku idhi awaajibun calaya idaa calimtu idaa calimtu lahu maalan an ukaatibahu ilan aayadda waxaa layidhi fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran khayrka la sheegayaa yacni maal haddaad ku ogtihiin weyaan iskaga bixin karaan marka haddaan maal ku ogaado wuxuu yidhi inaan kitaabayaa mawaajib bay tahay cadaa wuxuu yidhi maa uraahu ilaa waajiban inay waajib kuu tahay mooyaane wax kalo ma arka anigu camar binu diinaar baa wuxuu ihi cadaabana ku idhi ata'huruhu can axadin ma cid kaaga horraysaad arrinkaa ka soo naqlinaysaa qaale wuxuu yidhi laamay cidna kama soo naqlinayo wuxuu yidhi haddana wuxuu ii warramay muusa binu anas inuu u warramay ninkii siriin la dhihi jiray maxamed binu siriin aabbihii ahaa ayaa anas baa wuxuu weydiiyey inuu mu kitaabeeyo maal fara badanna uu lahaa addoonkaasi wuu diiday inuu kitaabeeyo markaasuu cumar u tegey cumar baa ku yidhi war kitaabee markaasaa wuu diiday cumar baa garaacay marka cumar markuu garaacay wuxuu akhriyayay aayadan qur-aanka marka fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran halkaas marka wujuub baa laga fahmayaa bay idhaaheen الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وكذلك الإمام العيني في عمدة القاري لمضى حافظ حافظان كاسي يونا وحي إلهي لفظيا عمر بن دينار بوحي قلت لعطاء وتحريف إلهه مصرنا والقاس تحريف ويان بإلهه قفك قرية نسخذي في ربري الإمام محمد بن يوسف الفربري الفربري ninkii waxa weyaan oo imaam bukhaari ka qaado saxiixa nuskhada ninkii ka qorayay ayaa markaas waxa weeyaan taxriifkaa sameeyey sida sawaabkiina waa sida nusakha barkood ku suganoo wa qaalahu camar binu diinaar wa qaalahu waxa ku qowlay wujuubka camar binu diinaar baa ku qowlay sidaasaa saxa laakiin qultu licabaada lafteedu sax iyadu ma aha bay noqonaysaa markaa adigu mas'aladan waa mas'alo kolley muran iyo dood badanna uu ka jira markaa cabdirasaaq oo kale filmusanaf isna wuxuu soo wariyey cusmaan baa wuxuu yidhi qofkii mukaatabo addoonku weydiisto mukaataba la weydiisay isaga laftiisa uu yidhi markaasaa wuxuu yidhi lowlaa aayatu min kitaab illaahi maa facaltu aayad kitaabka ilaahay ka mid a ah haddaana ogeyn waa maana sameeyeenbaa taa marka waxaad halkaa ka qaadanaysaa wuxuu u arkayay wujuub inayn ahayn ibnu xasmi raximahullahu tacaala baa wuxuu soo naqliyey wujuubka isna wuxuu ka soo naqliyey masruuq marka hore maxaad haysatay cadaa iyo camar binu diinaar soo maaha haddana masruuq buu kaa soo wariyey daxaak laftiisu sidaasuu qabaa alimaamu lqurdubi waxaa kaluu siyaadiyey cikrama ayaa isna sidaa qaba markuu aadan fasila imaam qurdubi إسحاق بن إبراهيم رغاها ويهنا مذهب كأسوه قبا وجوبك آه مرخي الله طلبه ويهنا لكن حاكمك كما قسبك له سيدك مرخى صحاوية يعني كما قسبك له مرخى حاكمك مرخى يعني سيدك كما قسبك له رمتاص إمام الشافعي مربو فضوذي إلى وجوبته وقوله أيوك ليها مثل هذا ذاهل يدر وسلاء قوان واختاره كبير المفصلين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى اسنا هلكاسو دورتي مساله مرخ صد ودوبنا مرخ جمهور تو حي